bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo saddexaad ee ka mid ah min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jirray kitaabu اlxayd khaasatan abwaabtii ku saabsanayd ka qabaysiga janaabada ayaa inoo soo socday xadiidkii umuna caaisha ayaan xalay soo marray duruqdiisii waxaynu ku joogsanaan u maraynayaa xadaanaa haaruun soo sidaa maaha qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa haaruun ibnu saciid alayliyu qaala xadaanaa bnu wahbin cabdullah ahbaranii makhramat bnu bukayr can abihi aabihi bukayr bn cabdillaahi alashaj waynu soo marray khilaafka ku jira fii samaaci mahrama can abihi bukayr can abi slm cbdiraxmaan bni cawf الzuhri qaala wuxuu ihi wadaadkaas qaalat caaishatu caaisha waxay ti radi allahu tacaala canha kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulku ilaahi wuxuu ida اkhtasala markuu doono inuu janaabada ka qabaysto bada'a biyamiinihi gacantiisa midig buu ku bilaabi jiray fasaba calayha min almaai faasalaha fasaba calayha dusheeda wuxuu ku jubi jiray min almaai biyo xaggooda gacanta midigta ah faqasalaha markaasuu maydhi jiray uma saba almaaa biyuhu shubi jiray haddana cala aladaa calaa mowdici aladaa meeshii markaa ama manidu ku taallay ama wax kale uu ku yaallay alladii adahaasoo bihi biyamiinihi mowdic alada aladii bihi biyamiinihi yacnii wixii wasakha ama markaas dhacaana ama mania ee gacantiisa ku yaalla ayuu nabigu biyaha ku shubi jiray oo dhaqi jiray intaa marka waxaa weeye gacantii midigtay nadiifinteeda wali laga hadlhaya gacantii midigtay midigta marka la nadiifinaya gacanta la isticmaali waa bidixda bidixda ayadaa biyaha lagu shubaya wahasala aladaa dhibka ama dhibaatada ama wasaquu nabigu dhaqi jiray canhu ay can nafsihi bishimaali gacanta bidix buuna jiray midigta iyadoo waa weelkun baa lagu qaban ama ayadaa biyaha lagu shubi laakiin gacanta loo isticmaalaya in lagu nadiifiyo meelaha usgabka ku yaala ama wasaqa ku taalo waa bidixda marka xoogo yar qaninaf weeye matniga kaanaidakhtasala kaana in badanna waynu soo maray laba macnay lagu idlaaqaa kaana oo looga jeedo mujarad wuquuci ilficli oo marka aan tusaynin dawaam iyo takraar midna aan tusaynin waana macnaha yar ma badno gaana haddii la isticmaalo la idlaaqo inta badan waxay ku dhacdaa cala alisticmaal alkaiir shay soo noqnoqday in badan marka caadi iyo dhaqan bay nabigu ahayd weeye kaana sal lla alay ajwada ama kaana fulaan yaqri dayfa haddii la yidhaahdo martiduu soori jiray hal mar buu sooray ma in badan dhaqan iyo caada wuxuu u leeyahay wey ninka asagaa inuu martida sooro haddii la yidhi kaana rasuulu lah sal lay nabigu dhaqankiisu wuxuu ahaa kaana huna waxaan ku xambaaraynaa inay faa'iidaynayso cala addawaami wاlcaadati wاltakraar wayna noqotaa mujarad wuquuci اlficli in lagu idlaaqo way noqotaa laakiin macnaha aklabka ee badan ayaa wanaagsan in lafdiga lagu xambaaro ila bidaliil kaana sal ly slam ida اkhtasala huna waa baab waxay dhihi jireen weeye waa atacbiiru biاlficli can iraadati can iraadat اlficli altacbiiru biاlficli can iraadat اlficli baa la yidhaahdaa marka kaana ida اkhtasala nabigu hadduu qabaysay warku waaba dhacayba looma jeedo waxaa loo jeedaa markuu doono inuu qabaysto iraadaa loo jeeda altacbiiru biاlficl can iraadati alficl lanna dooridda iyo iraadadii qasadka ayaa sabab ah musababka ka dhashana waxaa weeye falka marka waa adoo sababkii doonaya laakiin carabka ku dhuftay musababkii wixii ka dhalanayay yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila الsalaa faqsiluu wujuuhakum maxaa loo jeedaa ida aradtum اlqiyaama salaadaad u istaagto waa inaad weyse qabto haddi salaadaad u istaagto waad weyse qabtaa waxaa le markaad salaadda u kacdaan weysaysta yacni waxaa loo jeeda markaad doontaan inaad salaad tukataan wa ka qowlihi tacaala faida qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min الshayطaan الrajiim marka juska la dhammeeyaa la cudubilaystaa mise intaan juska la bilaabin baa la cudubilaystaa yacni faida aradta alqiraa'ata marka waxaa hadda u jeedno waa atacbiiru biاlficli waxaa la cabiray fal oo ikhtasala la yidhi waxaan loo jeedaa iraadat اlikhtisaal iraadat اlikhtisaal atacbiiru biاlficli can iraadat اlficl ayib macnahaasaa laga wadaa kaana ida اkhtasala bada ida araada اlikhtisaala nabigu hadduu doono inuu qabaysto badaa biyamiini maydhidda gacanta midig ku bilaabi jira ayadu u hormaydhi jiray qaabkee loo hormaydhi fasaba calayha min almaa'i fahasalha biyihii weelka ku jiray ayuu midigta ku shubi jiray kadibna waa maydhi jira wey uma saba alma'a cala aladaa calaa mawdici aladaa alladii kaasoo bihi birasuuli ku yaalla ayib biyamiini gacantiisa midig ayuu biyaha ku isticmaaloo weelka ku qabanaya wey ku qabanaya gacanta la dhaqahayana wa lagu dhaqaya cafwan waa bidixda waasla اldaa baa meesha ku qadaran wasakhdii ama nijaasadii ama midadii ama manidii buu nabigu dhaqahayay canhu can jismihi wa can mawdic alda bishimaali gacanta bidix buu isticmaalaya xataa idaa faraqa min dalika arrinkaa markuu dhammeeyo oo meesha nadiifiyo saba almaa calaa ra'sihi madaxiisu biyaha ku shibi jiray oo markaa wuxuu bilaabayaa inuu markaasi nabigu qabaysto u fiirsada hadda lama sheegin wayse lama sheegin xadiidka caaisheen kuu sheegay waaka umusalam waa iman doonaa isaguna insha allahu tacaala qaalad caaisha waxay tidhi kuntu akhtasilu ana anigaa maydhan jiray iyo warasuululahi rasuulka ilahi sal lay slam min inaa'in waaxidin hal weel baannu ka qabaysan jiray wa naxnu junubaani annagoo janaabo qabna sida afsaxa waxaa weeye lafduljunub muhanna iyo majmuuc iyo mufradba lama jamciyo ow sababta aan la jamcinin way sida afsaxa ah naxnu junub wain kuntum junuban wain kuntum junubiina lama dhihina junuban baa laydhi mufrad iyo mu'anas iyo mudakar iyo musanne iyo majmuuc kulli waxaa loo isticmaalaa sida afsaxa inaan la jamcinin kalmasaadir wاlmasaadiru laa tujmac cala اlasli laakiin iyadna waa luqa jirta in la jamciyo oo had iyo wuxuu khabar ka yahay ama laga sifaynayo la fiiriyo hadduu mudakar yahay hadduu cafwan hadduu majmuuc yahay hadduu mufrad iyo hadduu musanne yahay wanaxnu junubaani waxaa afsaxa wanaxnu junubun hada huwa alafsax fi اlluga اlcarabiya annagoo janaabo qab وxadثnي محamed بن rاaفic النaysاbوري xadثna شhباaبة بن sawاr شhباaبة بن sawاr الmadائنi الفزاrي waa nin ثiqo xaafiظo imaamة إلا أنhu rumya bاlإrjاء murji weey rumya bاlإrjاء cinda أhli الcilm kitaabu الsuنة لأbi bkr الkhلاal ka akhriya faafaahintiisa howlahaas laakiin abu زurcaة الraaزي raxmat الlahi tacalى عalayhi ayaa cadeeyey أnnahu taraajaca can bidcaة الإrjاء waana naqli aad u fiican أxmed iyo khayrkii rujuuca maysan helin maxaa yeelay abu zarcat araazi wuu ka dambeeyey xagga wafaadka iyo tabaqadaba axmed inkastoo ay mucaasiriin yihiin oo isku aqoon yihiin oo ay mudaakaroon jireen niqaashi jireen haddana waa ka da'yaraa ayib marka weliba bidco irjaa nooc kharibanoo nooc kale ah ayuu asagu lahaa irjaaga irjaaljahmiya shuqulkuma laha irjaagiisu waa irjaa fuqaha laakiin nooc ka yar khariban oo ay ku jirto siyaasad ayuu asagu isticmaali jiray wuxuu odhan jiray alimaanu qawlun wa camal alimaanu qowlun wa camal maa sha allah hada madhabu salaf saalix baad odhanaysa wuxuu ku leey iimaanku waa qowl wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuul اllah waana camal lafdulkelima camaluu odhan jiray wlka laftirkiisa anuu bhahaadatayn ayaa wuuu yahay wl wacamal marka hawshii cigaal shidaad weeye naaiga tiro igu tiran wey yani qowlka iyo camalka muxuu ka wadaa hal shay oo ah anutqu bishahaadatayn marka waa murja'at اlfuqaha warkoodii oo laakiin wuxuu kugu sirayaa wuxuu iطlaaqayaa aliimaanu qowla wa camal markaas waxaad moodaysaa inuu waafaqsan yahay ra'yigii iyo ariiqadii asxaabu اlxadiiث mana waafaqsano hawsha waxaa kashfiyey axmed axmed bn xambal oo howlahan dabagalkooda ku ficla waagii horu marka wax ka warin jiray oo mashuyuukhii buu ahaa waxbuu ka qaadan jiray bacdama u ogaada marku inuu sidaa qabo taraka riwaayata canhu laakinahu taraajaca kama naqala abu zurcat الraazi dhib ma laha bidca khariban weeye irja اlfuqa wmaca dalika waakhafu اlbidac can yزيid yni ibn abi xabiib afwan afwan xadaana ley ibnu sacd baa loo jeeda abdiraحman alfahmi abulxaari sheekhu misra masr sheekheedi iyo faqiheedi wey aan laga daba hadlayn can yaziid shaam haddii la joogana abu camr alawsaaci iyo wadaadkii la odhan jiray saciid iyo rag badan baa fadhiyey saciid bn abdilcaziiz idan haddii kuufo iyo xaggaa la joogana abu sufyaan athawri iyo ciidankaasa culamo ka ah yani culamaau lamsaar baa loo yaqaana fuqahaau lamsaar xijaaz haddii la jooga shaaficiiyo maalig baa ka taliya iyo ragga la halmaala baqhdaad haddii la joogayaa ka taliya culmaga ah axmed iyo ciidankiisa ayib khuraasaan haddii la aado isxaaq nuraahuuya iyo ragga la halmaala marka fuqahaau lamsaar baa loo yaqaana ma ah keligood inay culamo yihiin laakiin beled walba nin baa magaca bixiya rag yaroon laftirkiisa ka liidanni oo neersinaa waa hoos joogaan wey ayib saan baa la yidhahdaa imaam ahlu misr haddii la yidhaahdo keligii maa culamo badan baa joogto abu thawr baa joogay oo ashab baa joogay oo rag badan baa jooga culama xaarid miskiin baa joogay oo cabdullahi bnu saalix baa jooga rag badan baa jooga culama laakiin ninkii xagga fiqiga u badnaaw xadaana lay bnu sacdin can yaziid abi xabiib can ciraaq ibnu malik alhifaari craaq ibn malik alhifaari waa caan can xafsata binti cabdiraxmaan ibn abi bakr asidiiq radi allahu tacaala eh, cafan abu bakr sidiiq baa saxaabi ayadu saxaabiyeed ma aha cabdiraxmaanku wiilkii u weynaa caruurtii abubakr sidiiq baa marka dhalood garanaysa wa kaanat gabadha xafsaa ah waxay ahayd taxta almundir bni zubayr bn cawaab ninkaasaa qabaal loo jeedaa maxay sheegtay hooyey xafsa ana caaisha radi allahu tacala canha ahbaratha waxay u sheegtay xafsa maxay isu yihiin xafse iyo caaisho gabadhiyo eeddadeed ahbaratha waxay u sheegtay annaha kaanat takhtasilu inay caaisha qabaysan jirtay hiya ayada caaisha ah iyo wnabiyu subanaha calayh salaat wasalaam fii inaa'in waaxidin hal weel weelkaasoo yasacu qaada alaaa amdaadin saddex mudqaada yacnii suus ma dhanno wey suus ma dhanno suuska ama saaca ama suuska nebi maxamed calayhi salaat wasalaam afar mud buu qaadaa afar mud afar mud mudkuna marka hadda aalaadkeenna casriga wax lagu isticmaallo ama koobooyinka in loo isticmaalo waa oo garaam oo garaam koobadhuubteenni an boqooo garaam bay ahayd so sidaa maahayn ayib lix boqoloo garaam wey marka suuskii wuxuu noqonayaa afar meeloodoo mi lix boqol imisa wey muxuu isku noqonaya laba kun iyo afar boqoloo garaam so sidaa ma aha marka laisku celiya idan waa laba kiili iyo iyo afar boqoloo garaam waa laba kiili iyo badh wax ku dhow laba keliya badh ama ka yar wadaadana way ka yareeyaanoo suuska ee mudkay marka horeba shan iyo jajab ka dhigaan oo di hoos u dhigaan dhib ma lah yasacu qaada alaaa mud qaada aw qariiba min daalika ama saddex mud ku dhow oon dhannayn xadaana cabdullahi bnu maslamata bnu qacnab alqacnabi wruwaة اlmuwaطأ wshaykh الbukhaari wغayrihi qaala xadaana aflax bn xumayd alansari can اlqasim bn mxamed abubakr الصidiq min fuqaءi الsabca can caaisha radi اllahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tihi kuntu akhtasilu ana anigaa qabaysan jiray wa rasuullah rasuulka ilaahi min inaa'in waaxidin hal weel baa nakooda qabaysan jiray takhtalifu ay isweydaaranayso isdhaafayso fiihi fi اlinaa'i min aljanaaba maxaa isweydaaranaya takhtalifu fiihi fi linaa'i aydina gacmaha yagaa isdhaafaya yani nabigaa darsanaya anna waa darsanaya waa ka horayn iga dambayn iga horayn waa ka dambayn gacmi baa isdhaafaya min aljanaabati janaaba xaggeedaanu markaasi ka qabaysanayn idan halkaa waxaa ku jira oo xaadalajida xadiidkan culummada qabta way bannaan tahay karaahana ma aha in lagu qabaysto haweenay hambadeed haweenay hambadeed maxaa yeele waa daruuri waa min baabi talaasum talaasum baa ku jiro markaad ruux weelkoodu qabaysanaysaan mar waad ka horayn marka intaad gacmaha gashato aad isku shubto ood ismarmaraysan haddana aad gacmihii weelka geliso ruuxa kaa dambeeya waxay ka dhigan tahay inuu ku qabaystay hambadaad waxaa laazimi in caaisha mar nabiga ay ka horayso marna asagu uu ka horeeyo waxaa ka laazimi mid walba ka kale hambadii inuu ku qabaystay waa daliil daruuri ah marka qolyihii odhan jiray lama ogolo xadiidkii maymuuna xadiidka cabdulahi bnu sarjis cafwan xadiidkii xakam ibnu camrin daliishan jiray baa xoogow waa xadiidkan xujo ku yahay marka axmed iyo qolyaha qaba waa karaah waxay kaga baxsadaan ilsaamka asaga ah inay yidhaahdaan waxaan ugu diidannahay waa markay gabadhu la gooni noqoto idaa khalat bihi اlmar'atu weelkay gooni la noqotay haweenay keligeed ku qabaysatay ayaa karahaa in lagaga daba qabaysto ayb cillada noo sheegaa la yidhi wuxuu hadduu fadli iyo hamba aad leedihiin kanba waa hamba walaa yajuusu ma bannaano ibaatu maa laa nadiira lahu ila binasin hareecada waa qaacida guud lama ogolo sharciga in lagu sugo shay aan shay u dhigma iyo tusaale kale aan lahayn ila bidaliil wuxuu hadduu qiyaas iyo baabka iyo macaani lama ogolo maa laa nadiira lahu in sharciga lagu sugo allahuma inaad aayad iyo xadiid keensata mooye waxaan kaloo sharciga bannaanayn in laba shayoo isku mida la kala duwo laba shay oo isku mid ah in laba xugum oo kala duwan la siiyo shareecadu ma ogolo waxaan kaloo la ogolayn waxyaaba kala duwan isku mid in laga dhigo walidaalika ay fuqahadu yidhaahdeen alfiqhu jamcun wa farqun ma wada soconnaa alfiqhu waa maxay jamcun waa jamcun bayna almutamaahilayn wa farqun bayna almukhtalifayn ayib waxa isku midkaa ah, waa in isku xugum laga dhigo waxa kala socdana waa in la kala duwo ayib marka haddii macnuhu uu yahay waa hambo dumar xadiidkanba wuu keenayaa marka la wada qabaysanayo hambaa ka laasimaysa waxadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi ahbaranaa abu khaym abu khayama magacii zuhayr bn mucaawiyat aljucfi can caasim yacni bnu sulaymaan caasim بن sulayman الأxwل can mucaadata binti cabdالlahi الcadawiية min الفuqahaء الcaabidaat gabadha ku caanbaxday xagga cibaadada zuhdiga ay ahayd can caaئiشha radي الlahu tacalى canha gabadha taqaanina cumdaha ay caaisha ku dhihi jirtay xaruuriyaة anti intay masalo weydiisay ku saabsan xaydka iyo qadaha salaada iyo waad garanaysaa qaala caaisha waxay tidhi kuntu akhtasilu ana warasuulullahi min inaa'in weel baanu ka qabaysan jiray aniga suubanaha baynii wa baynahu aniga rasuulka noo dhexeeya halkaa waxaad ka fahamtay labada dhinac bay ka kala joogaan hal dhinac kama aysan hormanin hormasho ma la yaqaana ayb ee ag dhankan dhankana ka kala joogaan waaxidun oo keliya fa yubaadiruna nabiga waa iga hormarayoo darsashadu igala hormarayay xataa aquula ilaan idhaahdo dacli dacli nabiga wax ii reeb wax ii reeb utruk liya almaaa yacni biyaha ii daa haga dhammaysana wey ayb qaalad waxay tidhi wahumaa junubaani mucaado weeye mucaado hadda qaalad le wahumaa rasuulka iyo caaisho junuban ama waa bixi ad dhihi jirteen baab aliltifaat watajriid oo caaisha wadata wahumaa junuban وxadثna qتaybaة بن سacيidi وabubakr macnihii hore la mid yahay xadiidku labtirkiisu oo ahaa ka laazimayey in lagu qabaysto bifadli almaaء الmarأة ayb وxadثna qتaybaة بن سacيidi وabubakr بn shaybata jamiiعا si wada jir labada wadaad can ibni cuyaynaةa سufyaan qaala qutayba wuxuu yidhi xadaثna سufyaan qutayba sidaa yidhi أma abubakr بn abi shayb wuxuu yidhi can ibni cuyaynata saasuu ku wariyaa way asagu can camr bn dinar الjumaxi can abi shacثaa mashhuuru bikunyatihi waa jaabir bnu zayd ninkii la odhan jiray jaabir bnu zayd weeyaan laakiin abu shacdaa buu caan ku yahay nin faqiiha oo taabici ah oo caalim ah caaliman biاtafsiri wاlaahaar weeye khawaarijta qaybo ka midaa sheegta khaasatan qolyahan shayaadiinta ibaadiyada la yidhaahda ee cumaan iyo masqad ka taliya ee khawaarij wayba dhammaatay wax ka soo reeba garan maaye ayagu kuwaasaaba xujaysto waxay le waa fuqahada aan ka qaadannay madhabkan khaarijinibiga ee takfiiriga ah ayb waagii dambeed ka tageen madhabka mushrikiin bay noqdeen waa qubuuriyiin walian cumaaniyiinta dad cibaadiyiinta ah waa suufiyada oo kale marka shuqulkuma ilaa xataa madhabkii hore ee ay sheeganayeen waa been wey nin walba markuu madhab xun oo aafaysan oo diinta garab marsan uu amaamudo ama u yagleelo asaaso si ummaddoo ugu daga wuxuu raadiyaa axad ummaddu ay ku kalsoon tahay oo magac ku leh oo dhag wanaagsan leh oo markaa u bidcada ku dhejisto raafidadu waagida waxay dhaheen shaafici baabaa madhabka annaga ka tirsan cabdirasaaq ibn hamsan caani baa yaa annaga ah nin muctasilo qoray kitaab dabaqaat ulmuctasila wuxuu yidhi wa min a'imati maalik ibni anas abu cabdillah imaam daar ilhijra nin walba meel yani waxaad rabaa in awrka lagu kacsado idan awshaa waa awlcaana shuqulkumuu lahaa waxay sheegteen mucsiladu xasan albasri oo inaga sun abudaad maray ayib can ibni cabaasin radi allahu tacaala qaal ahbaratnii maymuunatu maymuuna waxay sheegtay annaha kaanat takhtasilu inayd mid qabaysatay hiya ayadu iyo wanabiyu suubanaha sal slam fii inaa'in waaxidin hal weel inay ku qabaysan jireen hal way ku qabaysan jireen ayib soomaalidana qolyahan ashaacirada ah markay rabaan inay dadka been u sheegaan inay dhahaan culammadoo dhan baa annaga ah madhabul ashaacira waa madhab ahlilcilmi oo dhan shaafici maalik axmed eh, sufyaan athawri abu xaniif waxoo dhan bay ka sii daynayaan jumhuur baa sidaa aan nin shaafici ah ama maaliki ah ama eh, xanafiya oon ashcari ahayn ama maaturidan la soo heli qarnigii qarnigii sideedaad dabayaaqadiisii ayay bilaabeen adduunka inay ku fidaan ashaaciro waxay ahaayeen dad yar oo naadir ah aqaliya min alummay ahaayeen inay aqaliya min alumma ahaayeen annaga wahaabiya maana sheegin ayagaa qirtay wadaadkii ibnu casaakira qarniga lixaad sooma garanaysaan taarikhu dimishq ninka sel kitaabkiisa tabyuunu kadib ilmuftari cala abiasan ashcari ahriya asaga wuuu leeya inaan yarrahay oo ummadda ogu yarrahay keeni mayso inaan ahlubidc nahay wain tudic man fi lardi yudulluka can sabiililah aayaadkii aqaliyadoo dhan ammaanahaya buu soo urursaday asagaa ictiraafay annahum aqaliyatu min annaas marka warkan dambeay subkiyiin taajuddiin iyo taqyudiin daldalaan waa khuraafe iyo sheeke la soco haddaad faafteen goormaad faafteen ya qarnigii sideedaad iyo wixii ka dambeeyey maray sunnadu tiro dhigtay oo xilligii bidcudu sii badanayeen ibnu xabbaan baa ka markhaati kacay ibnu xabbaan wuxuu yidhi shay walbo khayr ah iyo wanaaga ah. inta qiyaamo loo sii dhowaanaya uu yaraadaa inta qiyaamo loo sii dhowaanaya ee dajaal soo bixiddiisa wixii khayrka uu yaraanaya maxaa bata sharka iyo adduunyadaa badata xilligii qiyaame loo sii dhowaaday bidcu bateen ayaad bulaasheen ashaacirow wa hada dayl min dalaa'ili inaad tihiin ahlu sharin wa fasaad saa ogow hadda ibnu xibbaan baa ka maraati waxay dhaheen wahuwa axadu wa huwa min ala'immati اlmunazihiin ayagaa dhahaa ibnu xibbaan maxay dhaheen abu xaatim albusti min ala'immati اlmunazihiin maxay oga jeedaa waa annagaan iska agdhownaayo ninkaad iska agdhowaydeen baa sheegay inaad nahay minority tihiin ood ummadda ka takooran tihiinna wadaadkiinaa idinku qirayba ibnu casaakir wa huwa imaamun fi اlnaqli wاtaariikh calaa mu'akhadaatin fii caqiidatihi iska soco yacni waa iqa fii naqlihi wa taariikhihi ummaddu iskumaysa khilaafin laakiin ma aqoon badnayn xagga fiqiga iyo xagga caqaa'idka saa u ogow nin walba bows marka ninku waa sheekh caalima lagu yidhahda hamoodin inuu yahay ki ingiriiso meel walba uu furo meeluu wadaadku ku liitaa xaafid muxadidoo isnacay fiqigu ku liitaa mararka laga yaabaa faqih isnacay wey xoogow riwaayadaa ku yar tafsiirkuusan ku fiicinayn taarikhduusan ku fiicinayn cilmu lhaya walijtimaac usan ku fiicinayn falsafadii cilmulkalaam buu ku liitaa laakiin soomaaliya haddii sheekhu waa caalim waay ku weydiinayaan ataa su timaa u irto sheekh hiir ay gu dhacday maxaa lagu daawaya bu warma hiir aanu aqaanaa wax lagu daaweeye hiiro iyo bidaar ku gashay yacni soomaali dhaqankeedu waxaa weeye haddii ladinku waa sheekh wax walba inaad taqaanay kuboodahaya war wax walba takhasus buu leey ninka intaan u yaqaana keliyaha loogu hagaago dayib miimad waxba yaadan weydi wareerin waxaa weeye tawaariikhda akhriya tawaariikhda la socda almuhim abushacdaa jaabir ibnu zayd sheegashaday sheegteen alkhawaarij alibaadiya waa zacm laa asaasa lahu min asixa can ibni cabaasin qaala ahbaratnii maymuunatu annaha kaanat takhtasilu hiya wاnnabiyu fii inaa'in waaxidin naqligaa ibnu casaakir fii tabiina kelimata uu ku sheegay ogaada naqli muhiima weeye ashaaciruma way qariyaan ma jecla in ogaado ila dadka waxay ku waabsadaan ummad oo dhan baa in yaroo wahaabiye oo ibnu taymiye uu soo yagleelo amaamudo isku kan keenay adduunka annagaa hays been wey kuwanna waa idiin sheegay ku nooli suufiyadu oo ingiriiskii uu keenay talyaanigu baqdaad intii la qaaday yaa baqdaad iyo maqaamkii la geeyey xoogu lasoo yabyaday waxay la socdeen shirkaddii ingiriiska hindiya ka timid ee lagu qabsanhayey kun iyo boqol ba soo galeen laba boqoloo sanay jiraan sidooduba odayga saddexaad ma dhaafaan eh, inaad fahanteen baan u malaynaya dacwa tawxiid oo salafiyaha soomaaliya ka jiri jirtay intaa nadarkaana caaman iska ahayd ama qubuur iyo shirki iyo ilahay hayrkii in la baryo waa hee waa abaaru keentay reer macalle waxay yidhaha dadku waa labo afka soo gaadh iyo abaaru keentay waa abaaru keentay shirkad iyo gumaysi iyo balaaya soo tuuray afka soo gaadhna waa wixii xero ah ee kaaf kaaf laga dhaxlay kaabira can kaabirin marka hawlaasaa u ogaada yaan laydan buubsanin fabir ina wacdallaahi xaq hmm. walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun waxadana isxaaq bn rahiim wa muxamed bn xaatim maxamed xaatim mamuun araazi in badan baynu soo marray qaala isxaaq wuxuu hi ahbaranaa isxaaq waa soo marray asagu maba yaqaano xadaanaa somaynu soo marray rahuya ahbaranaa buu yaqaana wa qaala bnu xaatim wuxuu asagu xadaanaa muxamed ibnu bakr bn cuثmaan albursani أخبرنا بن جurayج cabdالmلك بن cabdالعaزيiز أخبرna cمر بن dinar الmki hadda ibn jurayج ba wuxuu mutaabacaynayaa sufyaan soo ma aha qaala wuxuu yidhi marka camr bnu dinaar akbaru cilmi ogaalkayga badankii waxaa weeye iyo waladika yakhطuru ku dhachaya calaa baali maskaxdeeda daf odhanaya igu soo dhacaya ana aba shacaa ahbarani inuu ii sheegay weeye ana bna cabaasin radi allahu tacaala canhuma ahbarana inuu u sheegay ana rasul lah sal lay slam rasuulka ilaahi kaana yakhtasilu bifadli maymuuna riwaayaad majzumuhu sheekhu soo hormariyey danigan waa kii la odhan jiray shaku lcaalimi khayru min yaqiin اljaahil nin caalima shakigii iyo malihii ayaa kaaga fiican caama iyo jaahil wuxuu waan hubaa hubaalba ma yaqaano wuxuu yahay hubaal iyo yaqiin waxay tahay ma yaqaano idan shaku lcaalimi ama danu lcaalimi khayrun min yaqiin iljaahil imaamka camr dinaar oo faqiiha ah oo muxadis oo birta calashaday inuu ku yidha akbaru cilmi akbaru dani wey akbaru dani cilmigaa la idlaaqa asagoo looga jeedo dannigii wladii yahuru kusoo dhacaya calaa baali e calaa dihni ana abashacda ahbaranii ana bna cabaasin ahbarah ana rasul lahi kaana yakhtasilu bifadli maymuunata inuu nabigu ku qabaysan jiray hamba ay maymuuno soo reebtay xadiiku fi saxix buhari buu ku jira anii ima qoraya laakiin wuu ku jira riwaayada horena way ku jirtaa ka fiiriya dhib ma laha culays ma laha waxadaana moxamed muana qaala xadana macad bnu hishaam qaala akhbarani xadaanii abi macaad cafwan hishaam bn abi abdillahi dastawaay mucaad ibn mucaad can abihi waa badan tahay mucaad ibn hishaam can abihi hishaam bn cabdillahi dastawaa'ina waa badan tahay intaan kitaab ku jiro can yaxya ibn abi kaiir aطa'i albasri xadaana abu slm bn cabdiraxmaan ile tadriis baa lagu sheegi jiray hadda waa laga badba xadaana buu yidhi ana zaynaba binta ummi salma radi allahu tacaala canhuma umu salama iyo zaynaba waa saxaabiyaade xadaatu waxay u sheegtay hooyadii baa u sheegtay anna umma salm cafwan xadaatu waxay u sheegtay zaynab abaa salamay u sheegtay wy anna umma salamata xadaata in umma salama ay u sheegtay zaynab qaala waxay tidhi markaasi zaynab zaynab zaynab waxa hadlaysa kaanat hiya mise kaanad ummu salama wey qaalad ummu salama kaanad waxay ahayd hiya markaas labadu waa suuragal laakiin nawowi wuxuu maraya qaaladda hore in la siiyo umu salm ana zaynaba bint xaadida waxay u sheegtay wadaadkii ardaygeeda abu salama ahaa anna umma salama umma salama ay hooyadeed ah waa zaynab hooyadeed xadatata waxay gabadheeda u sheegtay xadiidka soo socda iman doona qaalad waxay tira marka fii xadiiiha sheekadii khabarkay u tubinaysa gabadheedii kaanat hiya ayadu waxay ahayd umu salama ah iyo warasuullah rasuulka ilaahay yakhtasilaani fi linaa'i alwaaxid min aljanaaba inay ku qabaysan jireen hal weel bay ku qabaysan jireen janaabana kaga qabaysan jireen xadaثna cubayd الlah بn mucaad xadaanii cafwan xadaثna abi abihi mucaad alcambari xa وxadaثna mxamed muثنى abu muسى albasri min shuyuukh اljamaca xadaثna cabdالرaحmaan yacni ibn mahdiy albasri abu cabdالرaحmaan qaalaa labadaa wadaad qaalaa marka waxaa weye mucaad iyo iyo cabdiraحman mahdi xadaثna شhucbaة بن الxajaaج abu bistam alwasit can cabdالlahi bn cabdالlahi bni jabrin ibn catiik alansari ibn catiik alansaari qaala wuxuu yidhi wadaadka cabdulaahi ah samictu anasan ibn malik yaquul asagoolaan maqlay kaana rasuul اllah kaanadii macnihan kuu soo sheegaad ku xambaari ahaa inay tusto cala اtakraari wاdawaam ila bidaliil kaana rasul lah sal lay slam yaqtasilu bihamsi makaakiika nabigu wuxuu ku qabaysan jiray an mud buu ku abaysan jiray an mud ayib wayatawada wuxuu ku weysaysan jiray bimakuukin waaxidin wey hal mud buu ku abaysan jiray caafan ku weysaysan jiray wa qaala bnu muana maxamed muana asoo wuxuu yidhi bihamsi makaakiya makaakiya makaakiika ayuu ku wariyey wadaadkii ahaa ubaydlahi bni mucaad meesha maxamed muana asagu uu ku wariyey bhamsi makaakiya ayb nin walba wuxuu jamcinhayaa makuug makuug nin wuxuu ku jamciyey makaakiya ninna wuxuu ku jamciyey makaakika calaa wasni mafaacila dhib ma laha wa qaala bnu mucaad wuxuu yidhi asagu riwaayadiisi intaa wuu kala saara waa lafdiga wuxuu kala warraba inuu kala saaro magac magac inuu kala saaro wa qaala bnu mucaad wuxuu yidhi asagu yani cubaydillahi wayo sheekhi muslima can cabdillahi bni cabdillahi bay ku gaabsaday walam yadkur muusan sheegay ibna jabrin hada min diqati muslim wuxuu kala soocaya muslim waxaad xamili karta ma ah sheekh walba intuu isku qabto iyo hadda nin walba lafdigiisii iyo wuxuu kordhiyey fi sanadi walmatni macan buu kala soocaya idan lafdiga hore can cabdilaahi bni cabdillaahi bni jabrin waxaa iska leh yaa iska leh lafdigaas maxamed muana baa iskala hadlay soo kuma dhihin waqaala bnu mucaad wuxuu yidhi can cabdillahi bni cabdillahi walam yadkur ibna jabrin awowgii ma sheegin weeye ninka la yidhaahdo ibn mucaad cubaydlah naqliga hore marka bihamsi makaakikana fiican jamcaas makaakika in makuug makaakii lagu jamciyo iyo qolyaha ahlu luqada ad jecel yihiin asagaa afsaxa maxaa yeele bacdu ahli luga ayaa waxay ka murmeen in makuug lagu jamciyo makaakiya makaakiya lagu jamciyo ay ka murmeen oo waxay yidhaahdeen baalkaad u taqaana ciyowga ciyoga baalka u taqaanina ama candaliibka ama makaaga la odhan jiray ayaa lagu jamciyaa makaakiya lagu jamciyaa laakiin in makuug la yidhaahdo eh, makaakiya oo laga wanaagsan yahay waxaa fiican in makaakika la yidhaahdo ciyogu waa taqaanaa soo maaha baalka candaliibka dhaan carabtu ama eh, makaaga la yidhahdee habeenkii dhawaaqee codka quruxsan soo lama yaqaan maxaa u taqaanaa ya soo ciyow ma aha ayib maxaa markaa isku fiirinaysaa shimbirka ma naqaanaa waa taqaanaan kulliga laakiin magaciisa ka maqan ninkii miyii soo maraya shimbirkaas codkiisa ugu maqlay xadaثna qتaybaة بن سacيidi xadana wakiic can miscr bn kidaam can ibni jabrin ibni jabrin waa cabdullah bn cabdillah bn jabr haddaynu marayna hade idan hadda waxaa ismutaabacaynaya miscar iyo shucbe miscar bn kidaam alhilaali iyo shucba israacay can ibni jabrin can anas bni maalikin qaal kaana nebi sal slam yatawada'u bilmuddi nebigu mud buu ku weysaysan jiray wayaqhtasilu wuxuu ku maydhan jiray bisaaci suus ilaa hamsati amdaad ilaa shan mud laga gaadho lianna suusku waa afar mud markuu nabigu badiyo hal mud buu ku dari jiray wey hal mud buu ku dari jiray ilaa khamsa amdaad maxaa yeelay nabigu ummadda wuxuu u diray inay janaabada ka qabaystaan kullu maa yaqac calayhi ismu اlghusli baa kugu filan min xayu atasiil alfiqhi tasiil alfiqhi shareecadu iyo nabiguba qabaysta yidhaahdeen qur-aanku qabaystuu yidhi nabiguna qabaystuu yidhi kayfiyaadkan loo qabaysanayo waa fadli dheeraad ah waa tilmaan dheeraada waa waddo lagu jexo wanaagsan laakiin waxaa kugu filan asalka fiqiga ma kullu maa yuطlaq calayhi ism اlghusli oo in jirkoo dhan biyo la gaadhsiiye ah walow limaratin waaxida hal mar ba allah ka dhigo wixii intaa ka dheeraad waa tatimaad iyo takmiilaad wey waa soo maray in biyaha lagu qabaysan ama lagu weysasa aysan lahayn xad u badan ama u yar adoo lagu diiday israaf iyo baatulka biyahaad baatulayso bacduulfuqaha waxay yidhaahdeen weyse lagama yarayn karo hal mud qabaysna lagama yarayn karo hal saac walaa daliila alay waa aa we bacdu ama almaalikiya warkaa ku taga ibnu shacbaan nin la yidhaahdo ayib waana khata waa laga badin karaa waa laga yarayn karaa kulba baahidaada ayay ku xidhan tahay iyo adiga qaabkaad u qabaysato iyo jumbudhaada iyo jirkaada intaad dhan tahay ayib ninba taagtii bay ugu tagtaa weeye dadku isku mid maa isku baabna ma biyaha ayagoon lagu ciyaarin imaamshaafici filum wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa in hal ruux ay ku fillaato oo xariifa oo diracah oo qaabka loo qabaysa yaqaano oo in wax mud ka yar uu ku fillaado mid kale oo aan qaabka loo qabaysta aan aqoonin inay deeq weyda laga yaabo shan mud buur shan ayib marka qaabka loo qabaysan iyo xariifnimada ay ku xidhan tahay ayib وxadثna أbu كامل الجaxdariي واسmه فضayل بن xusein soo ma ahayn وcmr بن عlي الفلاas cmr بن عlي الفلاas wa min شhuyuuخ الجamاعة الbsri muxadid aad u qiimo badanoo naaqida wey kilaahumaa labadaa wadaad can bشhr bni mفضل ibn laaxiq الرaqاaشhi qaal abu kamil wuxuu hi markay warinayeen xadaثna bشhr wadaadkii saaxiibkiina wuxuu yidhi camr ahaa can bشhr nina صaraxa bالتacdiid nina cancana xadaثna abu rayxaanة wasmhu cabdالlah بn mطر cabdulahi bnu maطr iyo maya ziyaad ibnu maطr baa la yidhahdaa labada waa la sheegaa waa mashhuuru bikunyatihi abu rayxaana mashhuuru bikunyatihi can safiina mawla rasul lah sal lay abu daud baynu ku soo maray nin addoon uu ahaa safiina umu salama lahayd ayadaa xorayse umu salama xorayse waxay ku xoraysay shardi a sunankaynu soo marree waxay tihi xor baata liwajhi illahi اlkariim bishar laakiin shar intaad noosha waa inaad nabiga u jir waxaan kugu xoraynaya intaad nooshahay inaad nabiga ka agdhawaato u khidmayso shardigaa ma yeeshaa waa yeelay xor horta mawla rasuulilah ku noqday ayb aaniyan magaca safiinaana waxaa loogu bixiyey xilli nabiga iyo asaga iyo saxaabadan ay safar ahaayeen oo duulaan la ahaa ama xaj loo socday ayaa ninkii daalaba nin xoog badan buu ahaa oo adkaysin badan ninkan safiina ah ayaa ninkii daalee habsoomaba seefta ka qaad kan gaashaanka ka qaad kan alaabta u qaad markaasuu wuxuu isku qaaday boqol alaabtood nabigaa arkay ninka oo aan wixiiba la yaacayo la ordahay markaasuu anta safiina aduu doon baaba tahay bani aadam ma tida doon safiina saasaa loogu bixiyey safiina xoog iyo dadnimaa loogu bixiyey safiina mowla rasulilah sal slam qaala wuxuu uhi saxaabigaa safiina mowla rasuulilahi nabigu wuxuu ka wariyaa afariyo toban xadiis afar iyo toban xadiis buu nabiga ka tabiyey calayhi salaatu wasalaam halkan xadiid keliyuna muslim ku leeyahay halkan xadiid keliya ayuu muslim ku leeyahay bukhaari riwaaya kuma laha bukhaari riwaaya kuma laha wuxuuna dhintay toddobaatanki jira wixii ka dambeey toddobaatankii jirada wax ka dambeey bimacnaa saxaabigan safiina muslim iyo sunanka afarta wax ka wariya abu daa'uud iyo tirmidi iyo nasaa ibnu maaja iyo muslim wax ka wariya bukhaari riwaaya kuma laha saxaabi qiimo badan wey qaala wuxuu ihi saxaabigaas kaana rasuul lah sal lay sl rsulka wuxuu ahaa yughasilu waxaa u maydhi u qabayn jiray assaacu min almaai min aljanaba hal sus oo biyo ah yuu nabigu janaaba kaga qabaysan jir wayuwadiuhu waxaa u weysayn jiroo ku filaa wey almuddu hal mud oo biyo ah baa weysaan ogu filaa idan waxaa wey mud mud ninkay u weysaysa waa nin hadda xariifo weysada yaqaanow xadana abubakr bn abi shaybata qaal cafan xadaثa bn culayata ismaaciil bn ibraahim bn culaya xadaثani caliy bn xujr bn yaas asacdi xadaana ismaaciil bn ibraahim yani ninka oran ibn culayuu yidhi nina magaciisii buu caddeeye wey can abi rayxaanata abi rayxaana haddaynu soo marra magaciisa cabdullahi ibnu maطar ama ziyaad ibnu maطar mashhuuru bikunyatihi waa nin iqa cinda ahli اlcilm muطlaqan muطlaqan nin iqa wey ibnu maciin baa tawhiiqiyey axmed bn xambal cabdulaahi cali bn cabdillahi اlmadini abuاlxasan nasaa'i ibn cadiy ibn cadiy intuu dabagalay buu lam ajid lahu xadiiثan munkara riwaaya munkara ninka ma arag buuri sidiisuba ibn xibaansna waa tawhiiqi ibn khalfuun waa twiiqiyey idan ibn khalfuun keligoodaad mutaahiro qarnigii lixaad wixii ka dambeeyey ahaa ayaa wuxuu ku sheegay annahu tahayara fii aakhiri cumrihi abu rayxaana waagida markuu waa yeelay xogow xifdigiisi waa isbedelay buu yidhaahdaa can safiinata mawla rasul sl slm qaala wuxuu yidhi abubakr abubakr ibn abi shayba markuu sheegaya safiina wuxuu ku daray saaxibi rasuulilah intaa wey can safiinata saaxibi rasuulilah sal l slm nabi maxamed saaxiibkii ahaa ardaygiisii ahaa intaasuu raaciya abubakr ibn shayba raacinay ma raacinin weeyehe yaan raacinin caliy bn xujr cali bn xujr ba asagu inta aan raacinin qaala wuxuu yidhi abu rayxaana cafan qaala wuxuu yidhi safiina kaana rasul lah sal l slm wuxuu yakhtasilu bisaaci hal suus buu ku qabaysan jiray wayataaharu bilmuddi hal mudna uu ku weysaysan jiray yataahar huna waa weysadii horaanbaad soo marteen wa fii xadii ibni xujr xadiiuna waxaa loo wajha ii riwaaya anagay soo sheegnay muxadiiintu sanadka way kala tariyaan xadii bay ku magacaabaan asagoo lafdiga hal lafdi yahay xadiiku hal xadiid yahaybaa mar hadday duruqdii abtur kala duwanaado waxay ka soo qadayaan xadii markaad maqasho wa fii xadii ibni xujr waxaa looga jeeda wa fii riwaayati ibni xujr cali aw qaala ama wuxuu yidhi wayuطahiruhu اlmuddu mud baa u weysayn jiray nabiga wa wuxuu yidhi marka waqaaladaasaa la ysku haya waqaala ma abu rayxaana mise waqaala ibnu culayamiya qaaladan dambe qaa'ilka ninkaad ka dhigto iyo macno badan baa ku xidhan sidaa igi muuqatana sababku waxaa w ila waqaala ibnu culay ismaaciil ibnu culaya weeye can abi rayxaan wa qaala ibnu wuxuu waqad kaana wuxuu ahaa abu rayxaana wuxuu ahaa kabira kii waa yeelay wmaa kuntu mana ahayn aiqu mid ku kalsoon bixadiiii xadiikiisa riwaayadiisa odaygu waa waa yeelay xogow waa cantatabay marka hilmaan badan iyo xogow baa wuxuu tilmaamhayaa taayur taayur wadaadaha kitaabka sharxay badankood waqaalada waxay ka dhigeen aburayxaanay ka dhigeen abu rayxaana ninka taayur ku dhacayna saxaabiga safiinay ka dhigayaan qaadi ciyaad baa sidaa maray abu cabdilaahi araazi ayaa maray nawowi baa maray wadaadkii alqaadi shamsudiin alharawi ayaa maray sibt ibn alcajami baa maray kitaabkiisa muxuu ahaa atanbiih اlmuclim bimufhimaati صaxiixi muslim asaga aabbihii oo isaga aabbihii oo sheekhii ka weynaana kitaabkiisii tuxfat اlmunjid wاlmuthim fii hariibi saxiix muslim asna waa maray bimacnaa qolyahan shaarixiintee dambe ee casrigeenna joog badankood halkaasay ku dhabaabiciyeen waay ln waqaala ay abu rayxaan waqad kaana wuxuu ahaa safiine kabira kii waayeele cantatabay wamaa kuntu aiqu bixadiiihi ninka hadduu waayeelhade xifdigiisii baa tegaya carruurtiisu wa kala garan waaye waaga dambe ayb inuu u sheego bahdeed ahayd islaantee ku dhashay mooyeene kala garan maayo carruurtii ayb marka xadiikuna xifdi buu u baahan yahay iyo dhowridii ilaalin buu u baahan yahay wma kuntu aiqu bxadiiihi laakiin looma sii baahno xadiiku safiino sheegay waa xadiii aad soo marteen saa darteed min baabi shawaahid ayuu muslim u keenay oo baaq dhan buu ku khatimayba waa xadiiku u dambeeyey wadaadaha jumhuurta waxaa khilaafay xaafidna xajar xaafidna xajar baa khilaa wuxuu leeyahay qaa'ilku waa ismaaciil ibnu culaya ninka door soomay taqiir ku dhacayna waa taabicigaabuu rayxaana ee ma aha saxaabiga xaafidku ra'yigiisa daliil cad ooma keenin qolyahaanna wax daliil sheegay ma jiro jumhuurtu meeshay mareen daliil ma aysan keenin xaafidkuna ra'yigiisa daliil kuma xoojinin laakiin daliiluu ka tegay baa jira alxaafid ibnu khalfuun almaghribi ayaa ku sheegay wadaadka aburayxaan inuu taayara fii aakhiri cumrihi daliilkaa wuxuu tusaya ninka taqayuro inuu yahay aburayxaana saa darteed safiina nin sheegay inuu taqayuro ma jiraan axad xufaadda ka mid oo yidhi taayara fii aakhiri cumri safiina ma jiraan laakiin xufaadda nin ka mida wuxuu sheegay abu rayxaan inuu taayuray idan taayurka lagu sheegay fii saxiixi muslim yaa u aana ah abu rayxaana u aana ah maadaama lafdigu uu muxtamil yahay lafdiga meesha yaalla waa muxtamil inaan abu rayxaana ku xambaaro iyo inaan safiina ku xambaaro xaafidna xaj ra'yigiisa markaa saasaan anugu u dooranayaa asalkaygaad ogeydeenna way ii xoojineen muxuu asalkaa idiin soo sheegay laba qowl hadday culimo isku qabtaan khilaafkuna khilaaf isku dhowo mutasaawi uu yahay ra'yiga xurmaynaya saxaabada yaa aniga dhakada ii saaran aduu kaa doonta feedhaha gashaday kuu taallaa nin walbana rabbiguu hor istaagaya nin walbana ninkuu jecel yahay aakhare ilahay inuu la soo xaadiriya aamiin dhaha ma isfahanna nin walba qalbigiisa cidda ku jirta ee uu jecel yahay aakhare ilaahay ha la keeno ninkii taraam jecel hmm. haddee miyaa habaar bis waa idiin duceeye soo duca cadaalad oo garsoora ah maaha nin walba ninkuu jecel yahay ilahay la soo xaadiriyo ya ninkii taraam jecel taraam allaha la keeno warkaa ogaada hadda is-ilaaliya adduunyaa la joogaa qalbigiinnu cidduu raacaya aad uga fiirsada dadka ahlu khayrkaana ee saxaabiya taabiciin lana ha kaa nabadgaleen haddii aqwaale iyo eraya meesha ku jiraan ka u xun maxaad ka dooni ka u wanaagsan maad dooratid ee ayaga xurmadooda iyo sharaftooda dhowraya aadaad isu ilaaliya ayb baabu istixbaabi ifaadaة اlmaaءi calى الra'si wagayrihi ثaلaaثa wuxuu baab yahay jacaylka la jecelya ifaadaة اlma biyaha in lagu butaaciyo lagu shubo calى الra'si madax iyo wagayru xubnaha kaleba ثaلaaثan saddex goor aysan waajib ahayn xadaثna yaxya bnu yaxya الtamiimi wqutaybaة bnu saciid وabubakr bn abi shaybata qaal qaala yaxya wuxuu yidhi wadaadadan isku cadfay buu rabaa inuu kala saaro siiqada xadiidka ay ugu naawileen ardaygoodii muslim ahaa qaal yaya wuxuu hi ahbarana wa qaala aakharaan labada kale oo qutayba ibnabi shayba ah xadaana abulaxwas ayb nina ahbarana buu yidhi ahbarna waa waa siiqo wax lagu tabiyo markaad ahbarana ma sheekhaa isticmaal mise ardaygaa isticmaal ardaygaa isticmaal goormuu isticmaala ardaygu marka asagu uu sheekha xadiid ku dul ahriyo sheekhaa dhegaysanaya ardaygaana ahrinaya markuu ardaygu ahrinayo ma hebel baa xadiidkaa idin tabiyey oo idinka tabiyey hebel hebel idinka sii tabiyey hebel hebel idinka sii naawilay hebel ilaa rasuulilah markuu ardaygu akhriyo sheekhun uu madaxa u gundhiyo ee haa uu yidhaahday waxaa la yidhahdaa hadhow markaad xadiidkaa tabinayso eed shaykhii ka naawilayso maxaad dhihi ahbaranaa iyo ahbaranii markaad adugu mustamic aad tahayna sheekhuna dilaandilinhayana maxaa la yidhahdaa xadaanii waxadaanaa miyaana isfahanay ayib وقال آخران xadثna أبو الأحوث سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي magacii baa tidhahdeen cmr بن cabdاللahi الhمdاني cmr بن cabdاللahi الhمdاني أبو إسحاق السبيعي عن سليمان بن سرد سليمان بن سرد waa صحاaبي سليمان بن سرد الkhزاaعي صحاaبي qiimo badan weeye ayb marka شhan iyo toban xadيث buu nabiga ka tabiyaa sulaym bn surad alkhusaaci shan iyo toban xadiid buu nabiga ka tabiyaa bukhaarina laba xadiid buu ku leeyahay fi saxiixayn muslim riwaaya kuma laha yani muslim riwaaya oo asagu nabiga uu ka warinayo kuma laha laakiin riwaayaadka hadda can saxaabiyin aakhar baa ku jirta muslim laakiin laba xadiid oo asagu uu warinaya bidabti oo nabiga uu ka warinayo yaa bukhaari ku jirta ad arki doontaan insha allahu tacaala reer bani umayaa dilay reer bani umayaa dilay shaam baa lagu dilay ayb meeshii la odhan jiray maraj ayaa lagu dilay asaga iyo rag ee afar kun ah oo la odhan jiray wuxuu amiiru ahaa jeesh la odhan jiray jeshutawaabiin jeyshu tawaabiin ciidan la magac baxay ciidankii toobad keenay alla u laabtay nimankii xasan xuseen bni caliyi dilay ee bishii muxaram karbale ku dilay ee waagi dambe dilkii la foolxumaday ee toobad keenay ciidankaasuu ururiyey amiir buu sulaym bn surad alkhusaaci u noqday kadib xijaaj buu ka duulo shaam buu ku duulay ayib dagaalameen waagi dambe iyagaa dilay ayib ciidanuu cubaydilah bnu ziyaad soo diray oo nin la odhan shurayx uu hogaaminayey marwaan ibn alxakam imaaradiisii aafada ahayd ayaa ninkaa saxaabigaa lagu dilay kharajuu calaa bani umaya liulmihim wa fujuurihim waxaan ka hadlaynaa hadda aqlabkooda kama hadlayno saxaabada qiimaha badnayd sidii cumaan iyo ragga la midka ah ayb wadaadka halkaas wey can jubayr bni mucim alcadawi الnawfali nabigu wuxuu ka wariyaa lixdan xadii lixdan xadii buu nabiga ka wariyaa jubayr bni mucim saxiixaankana wuxuu ku leeyahy toban xadii saxiixaanka wuxuu ku leeyahay toban xadii lixdanna waa warshaa tobanna wuxuu ku leeyahy fi saxiixayn tobanka waxaa weeye lix way wada wariyaan hal xadiina muslim baa la gooni noqda saddexna bukhaari baa la gooni ah isku noqdee isku dar toban soo maaha saxiixaanka waxaan ku toban xadiid buu leeyahay lix way wadaagaan hal muslim baa la gooni saddexna bukhaari baa la gooni ah marka waxay noqonaysaa miya ko waa toban miya war caddaad waa toban saddex meeya hal afar lix hore ku dar toban khayr wuxuu dhintay eh, konton iyo hijrada konton iyo waa la sheegaa radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu uhi tamaarow waxay ku murmeen fi lghusli qabayska kayfiyadiisa fii kayfiyati lghusli qaabka janaaba looga qabaysanaam ay ku asixi cinda rasuulilah sal subanaha agtiisa faqaala bacdu اlqowm saxaabada barhkood waxay yidhaahdeen ama ana koley anugu fainii aqsidu ra'si madaxayga yaan dhaqahaya kada wakada intaa iyo intaasoo goor baan dhaqaya nin wuxuu yidhi anu qaabkaasaan u dhaqi laba goor baan dhaqi maya saddex goor baan maydhi maya anugu lix baan ka sii dayn nin hal mar yani waa la niqaash nabiguna waa fadhiya ogow hadda xerti baad murmaysa oo niqaashaysa faqaala rasuul rasulka ilah sl ly slam amaa ana anigu soo ma aha haddaan nebi maxamed ahay calayh salaatu wasalaam fainii ufiidu calaa ra'si madaxayga waxaan ku shubi almaa biyahan ku shuba wey al raasi caafwan alaa akufin saddex sacab oo min almaai biyaa saddex sacab oo buuxda ayaa madaxay ku shubahaya marka waa inaga soo marray isagoo faahfaahsano markuu nabigu inuu madaxa qoyn jiray markuu madaxa qoy salka u gaadhsay kadib buu ku shubi jiray biyaha xalay waxaan soo marray qoynta hore oo hal xaba ah iyo laba dambo lagu gaacinaya madaxa ayib alaa akufin marka xadiidku waxaa ku jira in ay bannaan tahay cilmiga in lagu niqaasho alcilmu bayna اtalaamiid bayna اalaba niqaashka iyo fikr isweydaarsiga wuxuu bislayaa masalada haddaan la xumaynin haddaan la xumaynin ayib waxaa kaloo ku jira in ardadu iyo xertu ay niqaashi karaan sheekhiga fadhiya ila saxaabaa niqaashaysa hee masaa'il fiqi ah nabigoo ag fadhiya calayh الsalaaة wasalaam inay inay bannaan tahay ayib ayaga inay niqaashi karaan iyo in ay ku filan tahay qaba'iis oo dhanba kugu filan inaad jirka iyo madaxa biyahan ku hubsatood ka bixiso oo aysan waajib ahayn saddexdu aysan waajib ahayn وxadثna محamed بشhاaر bundar xadثna محamed بن jacفر gundar baa loo jeeda xadثna شhucbaة بن الxajاaج abu mstam الwاسطي basrina wuu iska yahay can abi isxاaq السبيعي can sulayman ibn surad الkhusaaci saxaabi wey can jibayr بn مطcim can النب sl ل sلم iska ogow marka masأlaة الkhuruuج calى أئma الjawرة ijmac kama jiro waa masألة khilaafa bayn slف الصاalح hawshaa iska ogow qolyaha marka jadiidiyada iyo kuwa ka agdhow iyo ay naftu ku hayso laa yajuusu alkhuruuju cala aima waa jeebkooda jeebkooda weye jeebkooda weeye idan saxaabiya taabiciin masale khilaafiya weye akaru taabiciin laba ama laba ama hal baaba ka hadhayba fuqahaau taabiciin iyo culammadoodi dhan waxay ku baxeen cabdilmalik ibn marwaan iyo wasiirkiisa gaashaandhigii xajaaj bin yuusuf athaqafi mawqicat اljamaajim watay ka dhacday la dhammaaday fuqaha dhammaadeen dowlad mogta way dhib badan tahay wadaadku suu iskaga fadhiya cashiraha u akhrin ee cilmiga ummadda u bari asagoon barana sida ragga loola loolamo ayaa xamaasad diineed baa qaadi burku la duuli kadibna niman gaamuray oo indhahays daba dhigay oo birta celashaday ummadda sida loo gumaado bartay iyo si loo lagatamo yaa hilfaha wadaadka u qaadi saa u ogaada awrat qarnigii hanaad dhacday qarnigii lixaad kii toddobaad kii afraad iyo addugu way ku jabaan sababka keenaya muxuu yahay waxaa ka maqan waa acidduu lahum ma staactum min quwa soo hadda hore idinkama sheekeyn xirti reer qalaaf shajaamcal alkasiir ciidankiis soo idinkama sheekayn masaajidkii weynaha qalaafay webi qarkiisa saaraabaa tafsiir lagu akhrinayo aniga sheekhayga iga sheegay axmed sadiiq baa iga sheekeeyey asagana sheekhiisa bisanadin caalim gadaashay inaad helin baa laga yaaba sheekh bashiir wuxuu ii sheegay xerow ka qaybgalay xerow ka qaybgalay dagaalka asaga qalaaf inuu waagi dambe qalaafa yimid oo shaxacaayo u yimid oo wadaadku arkay sheekh bashiir laba ka madaxweyne meesha fadhiya ood weydiin kartaan almuhim almuhim waxaa weeye bil ramadaan baa waxaa la soo gaadhay suura tawbiya anfaal baa la akhriyey jihaadkii iyo qiimihiisi baa laga sheekeeyey xirta waxay dhe sheekhow gaaladan ay aayadahan towba iyo anfaal ka hadlahayaan soo kuwan buurta saaren axmaarada ma ah masaaidka halkanoo kale ku yaalla webi yar baa maro qarkiis oo saaran ya webiga degta kale buur dheer baa ku taallo gaaladu saaran wa ka waarti magaalada dhan ka maamulaan oo xataa miyiga yimaada wadda hoos marto halkaas ay kaa fiirinaya hadday doonaan madaxa kugu dhufanayaan sheekhuso kuwan buurta saaran maaha yidhaahdeen sheekh wuxuu hi haa kuwanoo kale wey waxay wuxuu waagu meeshuu ku baryo nimanka waa isgelaynaa wax la haysta ma jiro howada waxuboo la diyaarsaday iyo wax saanad ah iyo wax ciidana ma jiro waa xer iyo shaykhoodii bas ah. waagu markuu baryo la tukayo la ducaysaa lagu dareeray rixle iyo kitaabbay la aadeen niman haysta babban sheekadan wadaysa kor baa idinka sheekay horumalaynaya markii qorigii bababtiisi bilaabatay oo raggi leeday xadha u bixina dhuunso wey waxaas bababtaas dhuunso wey gala war dhuunso mih waa xabad waa xadhe neef weeye wadaaddi meesha ku dhammaadeen laba ama saddex baa ka fiigtay waagida baladweyne hiiraan fadhiisto dadka wax ku bari jiray almihim marka waxaa weeye yaxba fogaanine inaad aqoon leedahay oo ilaahay jeceshahay oo qiimo badan tahay oo mukhlis tahay oo zaahid tahay ood caabid tahay ood aan la isku fiican tihiin hawsha ma la tari wax badan kaa tari mayso wax badan kaa in la waa in la loo diyaargarooba qabanayso in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan hmm, an yutqinah shay walba itqaan iyo sugud buu baahan yahay soomaalida waxay ku halqabsatay shabeel waxaa le hram cadow waxaad caydhsato kaa baxsada maxaa loo waayey wuxuu hi anugu irsaaqadda alla waan sugaa markaan helana waan sugaa buuhi waxaad rabaa wixii inaad sugto oodan degdegin ood u diyaargarowdo ayb almihim waxaan yaanan hadalba hadalbu kuu dhiibaayay alkhuruuju cala ala'immati aljawara waa madhab min madaahib الsalaf min aلصaxaabati wاtaabiciin khilaaf horoo jiray oo mutaqariro sugnaadayna ijmaac dambe oo la sheego sheeka barale ma guntamo cala araajix min aqwaali ahli cilmi fi lusuul usuulka iska barta yaa laydin wareerinin ra'yi horaa jiray uma ra'yu ahli sunna waljamaca ibnu taymiya ku sheegay fi manhaaji ahli sunna waa baail wey baail laa asaasa lahu min addiin asagaa wuxuu rajaxaa ibnu taymiya kutubtiisa wuxuu ku rajaxaa khilaaf horoo jiroo qadiim ahaa ma rafciyo ma burin karo ibnu tamiim markuu manhaaju sunna marhay hamoode haddaynaan sheekha ku kacsanahay culummadan dadka ugu jeclay ku jira walacalla inaan la helinba ka jeclahay bacda asaxaabati wataabiciin dhib ma laha markuu manhaaju sunna marhayo ma difaaco wahaabiyo mana difaaco asxaab xadiid keliya wuxuu difaacayaa axad walba oon raafidda ka ahayn ibn muahir alxilli alraafidi minhaaj najaasa kitaabka u bixi ibnu taymiya asna minhaaj lkaraama oo la baxay matbuuc weeye ayuu baabi'inaya ninka marka ibnuahir alxilli alina cashari aw araafidi wuxuu weerarayaa aa'ifo walba oon ka ahayn raafida aan ka ahayn xata zaydiyu weeraraya xata alhaadawiyu weeraraya jacfariyadu weeraraya qolyihii la odhan jiray yacquubiyadu weeraraya yani aa'ifo walba annagaa ka fican kulligoodu ahlubaatil buu leehay ibnu taymiya min bidaayati kitaab ilaa nihaayatihi yudaaficu can jamiici الطawaa'if xata almuctazila ayuu difaacaya yani ma aha inuu ninku uu muctazila yahay in la dulmo maaha soo maaha been in lagu sheego maaha waxaan jiro loo tiriyo kadib ahlu sunna u difaacaya marka ra'yigaas la soco mar hadday masaladu khilaafiya tahay bayna salafi saalix ijmac dambeeye ma asaxayo saxna ma aha hawshaa iska ogow ayib marka haddaad tiraahdo eh, ijmaac baa ka dembeeyey bimacnaa waxaa weye saxaabadii hore iyo taabiciintii baa khaldamay ayagoo kuwan jadiidiyada dawaaqiidda carbeed iyo cajamta raba inay difacaan kaaga dhigaan oy ay ama kaaga dhigaan usuusho baa ka khaldan tobanka hor baan kuu sheegay kugu soo celiyaa aad igu daashay qad wadaxtu wa sharaxtu lakum xataa qultum tooshaa bul wadaadkii reer bambaaso marka waxaa weeye waa igu daasheen waxaa weeye waxaan dowladda la yidhaahdo iyo nidaamka iyo siyaa maxaa lagu talagalay he inuu u adeego diinka ilaahay waa wasiilo dowladdu ujeedda ma aha nidaamka ujeedda ma aha madaxweyne iyo ku-xigeen iyo maamul in la helo ujeedda ma aha ee waa maxay waa adeeg loogu inuu adeego kitaabka rabbiga inuu taliyo oo sunnada rasuulka ay taliso oo ilaahay addoommo loo noqdo oo loo hoggaansamaa loogu talagalay qolihii aan calmanin caleema saarnayn dawladda ka dhiganna haddayba kitaabka ku tumanayaan oy daalimiin iyo fajra noqdaan oy diintii dabagedin hayaan oy ummaddii baabi'in hayaan amarkii ilaahay iyo addoommihii ilahba ay ku tuntaan ma iska hoganaynaa laba mid un weeye in aan iyadoon dhiig ku daadanin inqilaab caskari abyad aan ku afgembin karro tayib jawrkooda hadduu dulbato oo dulmigoodu bato xataa iyagoon kufriya gaalnimo ku dhicin ayaa la afgembin karaa haddaan dhib ka badan ka dhalinayn alinqilaab alcaskari alabyad baa la yidhahdaa waa isfaanaan umaynaya lianna waa wasiilo fulin weyday wixii hee loogu talagalay hoos xunxucidna ida qabsan maysa runta iska sheega kor u hadla masale fiqa laga hadlayaa moogta waxbaa cabsanine waxaa weeye haddii laakiin dowladdii kitaabka rabbi ku tumanayso awoodna aanan u haynin waxaan eegaynaa waxay ku dhaceen muxuu yahay kufri miya mise waa un kabiiriya macaasi kale hadduu macaasi kale iyo dulmi kale yahay tabar weyna aysan jirin ama aan ka baqayna haddaan ku baxnay in mafsada ka weyn ka timaado waa iskaga dulqaadanayna hoostaan ka habaaraynaa jumcooyinkaan habaaraynaa ama waan u ducayna inuu islaaxiyo labadu inoo bannaanta salafku qayb habaartana way leeyihiin qayb u way leeyihiin ha habaarina u ducee sheekabarley wey inaan u duceyna way bannaan tahay inaan bacd alcasar saacatulijaaba la fiirsado oon indhaha isdaba dhigo ilaahay u khalweeyo oo ninkaa hilfaha u qaadana waa bannaanta ilahay ummaddana u dhaafiyo ayib haddii laakiin waxay ku dhaceen dawladdu ay gaalnimo tahay gabadh naga hadhi mayso hadday gaalnimo tahay waa la dumin walow ay ummaddu ay dhammaataba abadan madaxweyne gaala nama maamuli karo madaxweyne gaal ah annaga madaxweyne noo noqon hadaan muslimiin nahay budhkaa loo qaban dhulkaa la dhigi dowladda waa la dumin dowladm waa dowlad shaydaan dowlad islaan ma aha amarka ilaah iyo diinkiisa taan fulinaynin ma inagay dowlad inoo tahay mise waa dowlad shaydaan idan ma shaydaan baa inagu amaamadoyna aan wadaynaa abadan masaa'ilku waa inay kugu qaybsanaadaan kugu kala baxaan haddaad tira war waa tabar ma hayno tabar ma hayna dhawaaye hallagahaya dhihin waa dowlad sharci ah fataqullaha ma statactum ma dhaqaaqi karo far ma qaadi karo calooshii baa ina dhex taalla maxasti xerti uun um, rixlaha la qabaantayana noqona u yarkaada hadaad leedaha war la gartay laakiin waa dowlad sharciga afkaada ka ilaali haddii kale xanafiyan kaaga qilbaari xanafiya waxay dhaheen boqor ama madaxweyne daalim ah ninka caadil ku yidhaahda waa kaafir bay dheheen waa kaafir bilahi alcaiim bay u fiirso waa faajir waa aalim markaas boqorka cadliga ah, garsooraha ninka wanaagsan daacadda kaafir bay dheheen lanna dulmi iyo joorba waxaad ku sheegtay cadli iyo wanaag iyo naxariis wixii dhan qalbi iyo takyiir lilfiطr washaraaic baad sabanaysa nin walba meeshuu taagan yahay iska hubsado hawshaa yalidinku wareeni iska barta caqaa'idka masaa'ilka khilaafiyaadka tawaariikhda akhriya rasaa'il yarar intii foosta laydiin geliyo sida kuwaan kanada ku arkay mid kanadaada waxaan tagay wuxuu islaam laba kun iyo afartii buu islaamay waa cadaan masaajid baan ogu imi skarbura la yidhaahdo ku yaalla xaafad toronto ku taal oo niman ree waqooya markaas ay joogeen markuu ku assalaamu calaykum markaad salaamto wuxuu leeyahay amnad xisbi am salafi amnad xisbi am salafi war amnad xisbi am salafi xaggee u socotaa waa lagu qufulay waa lagu dhajiyey assalaamu calaykumta u horraysa eed ka qaad waxaa ku xigta amnad xisbi am salafi waa imtixaan dadka oo dhan tasniifin oo kala saari oo qaybin wuxuuna islaan yahay laba sanoo dhammaystirmin niman baa intay qabtee dadka yurub ku islaama ama galbeed ku islaama oo dhan boqolkiiba sagaaشhan waxay noqdaan jadiidiyo maxaa u ma ku samayseen waa ariio abow ariiqo qabow weeye oon lagu rafaadaynin oo laysquwaaxaynin oon dhiig daadinaynin oon gaal indhaha ka gelaynin oo muslimiinta bese baquujisa maan isfahan marka amnod uh, hisbi am salafi baa ka socota yurub iyo galbeed <laughs> hawshaa fahma in badan baan hawshaa idinkula kaftaba inaad fahantaan baan u malaynaya almanaadiq meelaha kulul ee diirsimaha waa laga kala cararhaya qolyahan suufiyadaah kooda iswaaleedha anugu waxaan ahay awliyo ee faraqyaha wata dagaalkii bader baan joogo kudhihi weligay uxud baan joogo ka maqli mayse daharkan anaa indhaha iga saara goday sagaashan iyo labadii macad ka imid oo muddo yar joogay mid qoysu haddaada ma xusuusta aan la kulanno meel maqaaxi ah, oo meesha nabar ku lahaa wuxuu dakharkan wuxuu i gaadhay dagaalkii bader oo uxud maad sheegtay iyo axsaab meesha lagu jabay inuu sheegto marka ilaa waase kafta xaggeed baraya can sulaymaan bni surad can jubin mucim can nebi sal slam annahu dukira annahu warya shaniya dukira waxaa la sheegay cindahu cinda rasuuli illahi sal slam alguslu qaabka qabaysiga min aljanaaba laga qabaysto faqaala wuxuu ihi ana nabigu wuxuu ihi anugu fa ufriqu waa shubaya calaa ra'sii alaaan saddex goor baan madaxayga ku shubaya وxadaثna yaحya بن yaحya وإsmاعيل بن saلم الsائغ أhbarna hushaym بن bashير الsulmi nin imaam ثقاء oo jabل إلا أنه rumya bتdliis iska ogog can أbi bشhr واسmhu jacفar بن إyaas jacفar بن إyaas ama jacفar بن abi waxshiyaba waa la yidhahdaa can أbi سufyaan abi sufyan horan baynu soo maray waa طلح بن naafic الquraشhi can jaabir بن cabd الlahi الأnsاrي jaabir waa soo marteen inta xadiiث ku leh fi صaxiixayn cafwan fi صaxiix muslim somayna soo marin أنa wفda ثaقiiفin wafdigii reer ثaقiif qolihii طaa'if deganaa sa'luu النabiy sanadka sagaalaad bay nabiga u yimaadeen ama tobnaad sa'luu الnabiy nabigay weydiin alaيه الsلaة sلام faqaaluu waxay dhaheen fii su'aalihim su-aashii waxay ku yidhaahdeen إna arضanaa dhulka iyagu nabi allow أrضun baaridaة waa dhulqabow dhulqabow wey janaabiya qabaysna waa loo baahan yahay in laga qabayso janaab laga qabayso fakayfa biاlغusli qabayskii bal ka warran see loo faqaala nabigu wuxuu yidhi calayh salaat wasalaam amaa ana kollay anugu fa ufriqu calaa ra'sii madaxaygaan ku shubayaa biyaha alaaan saddex goor wadaaddahan reer taqiif qolyihii ictisaamkaa baysan helin dhulqabu miyaha iska daaya in sha allahu tacaala abay dhihi lahaayeen so sidaa maaha nabig wuxuu leeya maya qabaysta si fiican madaxa u dhaqa ardun baaridda maqabowbahaa wada dhibahaya waxaa weeye wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriid اllahu bikum اlyusra wlaa yuriidu bikum yasira walaa tucasira wbashira walaa tunafira ina diin اllahi yusr wala yushadina axadu ilaa halab isu soo ururi hawlahaasoo dhan idan qabiiska iskaga tagay dhihi lahaayeen waa qiyaastayda hadda markaan usuushooda waxay sameeyeen waxay ummad ku sameeyeen aan ka hadlaan ujeeda fakayfa biاlغusli faqaala nabi ama ana faufriqu calى ra'sii ثalaaثa hadda kor baan sunan ku soo maray qolyo ahla waxay leeyihin dadkan aadn wadaad qabanaysa maa iska days lama dayn karo wuxuu hi ninkii markaan aamus dhahabahee ay sarar wataan arki ninna wuxuu hi mahaan haamaha arkaysa ayaa biyo celin buu koraygii maqashi celi laga kari waayey rabe inuu collobta wax ka cunana wuxuu idhi ma maqal collobtaa arkaysaa guriga laga kari marka waxaa weeye waxar meesha ka socdo markaad aragto iyo nusuusta waay dhigaysa iyo marayso iskeeri baysaa xadiidkii muxuu ahaa saxaabigii xakiim adaylami miyuu ahaa mise fayruus sunankayna ku soo marray wuxuu nabi allow waxaa abu daawuud bayna ku soo marray nabi allow dhulka yamanaynu joogno waa dhul qabow buuri waxaana jira sharaab aan qamadida ka samaysanno oon ku dhufanno kadibna qabowga aan iskaga difaacno nab wuxuu uhi ukaada warkaaso dhane sharaabkaa markaad ka bataan ma lagu sarqaamaa ma maandooriya mise waa biyo caadi ah waxay dheh waa lagu sarqaamaa nabi wuxu dhi cabbina waa xaaraan ka fogaada saxaabigu nabi allow sharaabka asaga haddaan la cabbin qabow baa loo dhammaan koow waa la qabatimayoo lama shaqaysan karo oo beerihii iyo guryihii lagama shaqayn karo xoolihii lama raaci karo midda saddexaad balwad bay u noqoto ma daynayaan lagama goyn karo o waa maxay qabow iyo khatar buu difaacaya waa xaalad caafimaad dhaqaale buu soo saaray oo ninka caba wuu shaqay indhaho intuu ka siiyo yuu sida dameerkai beerta u falahaya oo ceelka shubaya oo buuraha jeexahaya meeshaan maxaa ku jira hawl dhaqaalaha ku jira dhaqaala soo saar teoran maxaa ku jiray hawl caafimaad qabow waa la faasliin weeye khatara midda labaad waa caado qaaliba noqotay waa la qabatoma lama dayn karo nabigu muxuu yihi alayh الsalaaة wasalaam in lam yasbiruu canhu wuxuu hi haddaysa waayeen oo ka bi laaya yacni aafado iyo macsiyadu markay sida calaysoy biyo dhigtoy ummadda qabsato tilaabo adag jawaab adag baa laga bixinaya si looga go'o ninkii reer macalin ninka isgale ee la legday waxaa ninka ku noqo iska celi wuxuu hi ha ilagdee ninka waxaa ka daran buu xooggii ku taagnaa kuma noqonaya buu yacni mar dambe inuu haways lagama yaabo yeelay wuxuu ninku ha ilagdee waxaa iga daran xooggii ku taagnaa wuu quusta ninkaa mar dambe hollin maayo jawaab adag baa laga bixin say u quustanoo mar aysan he aysan oogu noqonin aysan oogu noqonin marka hawshaa iska ogaada macaasida iyo xaaraamta in la fududaysto ummadda loo sahlo waa dhaqan yahuudeed xiyal lagu bannaysta adna alxiyal idan shareecadu ayadoo yasiira ah oo yusri ah xaraj lahayn hadana macaasida ilaahay in ummadda laga gooyo waa minadib laftirkeeda yusri ah laftirkeeda rafculxaraj ah maxay dhan usuuliyiin ninka saaxiiba macsiyada ee saaxiiba bidcaha ah ee wadnaha ka jirana fayras macsiya jeclaaday xubiba ilayhi اlkufr wاlfusuuq wاlcisyaan shay walbaa ku culus shay walbaa ku culus wainaha lakabiiratun maxaa la yidhi ila cala alkhaashiciin aثqalu salaatayn cala almunaafiqiin salaaة اlcishaai wa salaaة اlfajr yacni hamoodin culaysku iyo fudaydku ma aha shay xaqiiqi ah waa shay ictibaari ah hadduu iimaankaadu fiican yahay wixii cuslaaba wuxuu kuu noqonayaa hay udud shay fudud war cishaha naga rida adday haddii kale sida adoo jawaanku saaran yahay cusbaa cishaha naga rida marka iska ilaaliya hawsha ayada qaala bnu saalim muxuu yidhi fii riwaayati ay fii xadiiiina waa la soo yidhi horaane xadaanaa hushaym tan muxuu ka raba muhim jidda hushaym ibn bashir rasul waa mudallis riwaayadu horena waxay ahayd can abi bashrin can abi bashrin xadaana hushayn bashiir ahbaranaa abu bishrin abu bishrin waa jacfar ibn yaas ibn abi waxshiy wa qaala wuxuu kaloo yidhi wadaadka ibnu saalima waa ismaaciile ina wafda haqiifin qaaluu yaa rasuul allah yaa rasuul allah tii hore maxay ahayd ana wafda haqiifin sa'aluu sa'aluu bas ah tan wuxuu ku daray riwaayadan dambe ah tasriixu bisamaac iyo yaa rasuul allah xadaana maxamed musanna xadaana cabdulwahaab yacni aqafiya oo ina aya wey ninkaas ibn cabdlmajiid cabdulwahaab ibn cabdilmajiid aaqafi xadaana jacfar ibn muxamed can abiihi jacfar asaadiq wadaadki lo odhan jiray ahlu beyti rasuulilah ayaa isdabagala hadda wili aabbihi xadaana jacfar ibn muxamed jacfar asaadiq baa loo yaqaanaa can abi aabihi maxamed bn caliy albaqir maxamed albaqir baa isna la yidhahda alladii baqara baطn alcilm aw alxikma maxamed ibn caliy ibn xusayn ibn cali abi aalib wey waa maxamed ibn cali caliga waa zaynulcaabidiin ninkii la odhan jiray caligaana waa ina xusayn xusaynna waa ina cali bn abi aalib ayib can jaabir bn cabdillahi alansaari qaala wuxu uhi jaabir kaana rasul lah sal lay slam ida اqtasala min janaabati markuu nabigu janaaba ka qabaysanayo kaanadaanna ida اqtasala waa ti haddaynu soo maraynay ida araada اliqtisaala soo maaha atacbiiru biاlficli waa can اliraada ida اqtasala min janaabatin saba calى ra'sihi ثalaaث waana qiyaas muطarida cinda اlcarab waa uslub la yaqaano falku markuu dhow yahay in iraadadii laga cabiro falki qudhigiisa laga cabiro saba calaa ra'si madaxiisa wuxuu ku shubi jiray aaaa xafanaatin saddex cantoobo min maain biyaah faqaala lahu jaabir faqaala lahu ay lijaabir faqaala alxasanu xasan bn muxamed lahu lijaabir wey xasan bn muxamed baa jaabir wuxuu ku yidhi ina shacrii kaiir aniga timhi waa badan yihiin saddex saxaaba biyaa maxay tahay xasan muxamed ibn cali ibn abi aalib maxamedka maxamed ibn xanafi ninkaad u taqaaneed ayib xasan maxamed wiilu dhalay wey saxaabiga waxaa dhalay ninkaas dhinac cali ah cali baa marka awow a wiilka wuxuu hi inna shacri timahaygu kaiirun waa badan yihiin macnaa wuxuu leeyahay iguma fillo saddex sacab in madax lagu shubo keliya qaala jaabir wuxuu hi faqultu la waxaan ku idhi ya bna akhii adeer adeer weeye yabna akhi walaalkay wiilkiisiio waa tarjama xarfiya adeer weeye yabna akhi maxay tahay af soomaali maxay ku tahay saxa adeer kaana shacru rasuul rasuulka ilaahi timihiisu ayaa ahaa agtara mid ka badan min shacrika timahaada wa adyaba kana wanaagsan xagga nadaafadda marka waxaad la soo shirtigaysa maxay tahay nabi maxamed baa kaa tima badnaa kaana tima wanaagsan saddexda sacabna way ku fillaan jireen adugu xaggeed joogtaawo muhiim jiddan waa adibo inuu yidhaahdo oo waxaad ka dhaadhicin kartaa tima badan marka saddex sacaab lagu subo inaysan nadiif noqonayn oy soo suyacaan ama soo shiraan idan wuxuu ku daray saxaabigu waa atyaba kaana udgoon iyagoo saddex sacaab lagu shubay oo saa loo dhaqay bay kaa nadiifsanaayeen kaana udgoonayeen uuna kaa taami badnaa marka intaad warkaa joojiso wiilyahu qabayso wey sidaa nabigu u qabaysan jira u baabu xukmi dafa'ir muqtasila soo kuma dari kara intaas halkaa inoo jooga cashirka caawa allah subxana wa tacala calam